بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس الثاني عشر درسي wafaatu abi bakrin waistikhlaafuhu cumara radia allahu canhuma waa geeridii abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah uu geeriyooday iyo khilaafada ama taladii muslimiinta oo uu ku wareejiyey cumar binu khadaab labadoodaba ilaahay ha ka raali noqdo lamaa marida abu bakrin radia allahu canhu abuubakar markii uu xanuunsaday oo xanuunkii uu u geeriyoon doonee jamaca waxa uu isu keenay oo uu kulmiyey kibaara asaxaaba saxaabada raggoodii waaweynaayee hormoodka ahaa waistashaarahum waxaanuu kala tashaday fi istikhlaafi cumara radia allahu canhu cumar binu khadaabin talada loo dhiibo abuubakar dabadii fa ashaaruu calayhi waxay kula teliyeen abubakar raggaa saxaabada ahi bitowliyatihi inay cumar waxa weeye uu ku wareejiyo khilaafada fa kataba waxa uu qoray waa abubakare lahu cumar binu khadaab waxa uu u qoray cahdan ballan bilkhilaafati khilaafada muslimiinta uu kula ballamayo isagu inuu qabto wa awsaahu waxaanu u dardaarmay bilmuslimiina muslimiinta xaggooda khayran khayr buu kula dardaarmay abcumar oo abubakar baa cumar kula dardaarmay uma dabeetana tuwufiya waxaa loo oofsaday abubakrin radia allaahu canhu sanata athaaniyata casharata min alhijra waa sannadii labiyo tobnaad ee hijrada wa dufina waxaana lagu aasay fii xujrati caaishata qolkii ama gurigii caaisha radia allahu canha bijiwaari nnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka agtiisa ayaa lagu aasay abuu bakar wa cumruhu iyadoo da-diisuna ay tahay halaaatun wa situuna sana saddex iyo lixdan sano wa kaanat waxay ahayd muddatu khilaafatih muddadii khilaafada uu hayay iyo talada waa abuu sanatayni wa cashra layaalin laba sano iyo toban habeen qadaaha waxa uu ku qaatay amaba waxa weeye labadaa sano uu ku qaatay fii jamci shamli lmuslimiina muslimiinta midnimadoodii inuu ururiyu isu keeno bacda tafaruqihim kadib markii ay kala tegeen waxyaabaha kala kaxeeyeyna ay ahaayeen biriddati alkahiiri min alcarab in badan oo carabtii ka mid ahayd oo ridoobay wa tajhiizi ljuyuushi iyo diyaarintii uu diyaariyey ciidamadii lifatxi farisa washaam si ay u furtaan faris iyo shaam ah, darsigan labiyo tobnaad waxa uu ku saabsan yahay amaba uu ka warramayaa laba qodob qodobka koowaad waxa weeye wafaatu abi bakrin radia allahu canhu qodobka labaadna waa taladii iyo khilaafadii oo cumar binu khadaab ku wareegtay abu radi allahu canhu ardaah muddo laba sano iyo dheeraada markii khilaafada uu hayey baa waxa weeye uu geeriyooday waxaana culimmada siiradu ay tilmaamaan sababtii uu u geeriyooday abubakar qaarkood waxay ku tilmaamaan sidii rasuulkaba loo sumeeyey calayhi salaatu wasalaam in abuubakar laftiisa la sumeeyey oo dhimashadiisa sababta keentay ay ahayd sunta ah culimada siirada qaarkoodna waxay tilmaamayaan in dee si iska caadiya oo bas una unuu u dhintay oo aanay ahayn sun bal waxay qaarkood tilmaamaan markii rasuulku uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam abubakar warwar iyo murugo aada u badan oo dadka kale uu kaga duwanaabaa ku dhacay laakiin dee aanu muujisan jirin oo nin dhabar adayg u dhashay buu ahaayo sabir badan laakiin kamu zuulin bay leeyihiin culimada siiradu in jidhkiisu aad isu dhimo oo waxa weeye uu sii jilco ilaa uu geeriyooday iyagoo markaa u sababaynaya murugadaa kaga timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisii haddaba abu bakrin radia allahu canhu markii uu arkay inuu cuslaaday taladii muslimiintana dee isagu uu hayo baa waxa uu go'aansaday inuu ka tala yacni weydiiyo saxaabada oo uu u tala badsado ciddii khilaafada qaban lahayd isaga dabadii marka dadyow badanoo saxaabadii ka mida buu la tashaday weliba raggii hormoodka ahaa isagoo oo weydiinaya ka warrama cumar binu khadaab haddaynu isaga waxa weeye khilaafada loo dhiibo markaa talooyinkii la siinayay way kala duduwanaayeen oo ragga qaarkii waxay ku teliyeen in cumar binu khadaab xoogaa uu yaro aad adag yahay oo dadka waxa weeye culays ay ku noqon karta haddii uu hoggaanka qabto oo waxa weye taasi ay dhibaata ka dhalan karto laakiin abu bakrin radia allahu canhu waxa uu ogaa cumar ibnu khadaab iyo taladaa inuu u qalmo cid uga wanaagsan oo kaga habboonna aan lahayn taladii markii ay waxa weeye soo ururtay ee saxaabada uu afti ka qaaday intii uu u yeedhay waa abuubakare eh, ee uu arkay in xoogaa taladoodu yaro kala duwan tahay baa waxau idhi anigaa idiin go-aaminaye go-aankayga uun ku socdo oo qaata markaasaa isagu dabeetana uu magacaabay in abubakar cumar uu noqdo waxa weeye khaliifat almuslimiin abubakar dabadii habkaa iyo qaabka uu sameeyeyna waa mid ka mid a ah hababka ee waxa weeye talada muslimiintu ay isugu wareejiyaan in hogaamiyihii muslimiintu isagoo weli aan dhiman boo nool inuu ku dardaarmo cidda isaga ka dambaysa oo dee weliyulcahdi noqonaysa oo sugaysa waxa weeye xilkaa iyo hogaaminta muslimiinta abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah waxaa lagu aasay gurigii caaisha oo halkii rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam lagu aasay da-daa uu ku geeriyooday waxay ahayd saddex iyo lixdan sano waa da-dii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku geeriyooday mid la mid ah lamaa marida abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar markii uu xanuunsaday jamaca kibaara asaxaaba saxaabada raggoodii waaweynaa ayuu kulmiyey waistashaarahum waxaanuu kala tashaday fi istikhlaafi cumara radia allaahu canhu cumar binu khadaab in talada iyo khilaafada loo dhiibo fa ashaaruu calayhi waxay kula teliyeen bitawliyatihi inuu cumar u magacaabo oo khilaafada waxa weeye isagu uu qabto marka taladu marka hore may midaysnayn taladoodu iyo aaraadoodu waa kala duduwanayd laakiin markii dambe go la isla qaatay fa kataba lahu waxaa dabeeta abuubakar cumar uu u qoray cahdan ballan uu kula ballamayo oo uu ku wareejinayo bilkhilaafati hogaaminta muslimiinta wa awsaahu bilmuslimiina khayra muslimiintana inuu khayr iyo wanaag ku hoggaamiyo ayuu abuu bakar cumar u dardaarmay uma dabeetana tuwufiya waxaa lo oofsaday waa abuu bakare sanata athaaniyata casharata min alhijra sannadii labiyo tobnaad ee hijrada wa dufina waxaa lagu aasay fii xujrati caaisha waa qolkii iyo gurigii caa'ishi ay deganayd bi bijiwaari nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dhinaciisa ayaa lagu aasay abubakar wa cumruhu iyadoo da-diisuna ay ahayd alaaatun wa situuna sana saddex iyo lixdan sano wa kaanat waxay ahayd muddatu khilaafatih muddadii talada uu hayay ee ummadda uu hogaaminayay abubakar sanatayni wa cashra layaalin laba sano iyo toban maalmood ama toban habeen waxaa kaloo la sheegaa inay ahayd oo culimada qaarkood leeyihiin laba sano iyo saddex bilood iyo toban maalmood inay ahayd qadaaha waxa uu ku qaatay labadaa sano iyo dheeraadka ummadda uu hogaaminayey fii jamci shamli lmuslimiin muslimiinta midnimadooda siduu u ururin lahaa bacda tafaruqihim kadib markii ay ku kala tegeen biriddati lkathiiri min alcarab in badan oo carabtii ka midi markay gaaloobeen oo inagii soo marnay markii rasuulku u dhintay calayhi salaatu wasalaam in qabaa'il fara badan oo ka mid a qabaaishii carbeed ay ridoobeenba oo diintaba ay ka baxeen wa tajhiiz aljuyuush waxa uu markaa shaqada uu qabtay ka mid ahayd labadaas sano in ciidamadii uu diyaariyey lifatxi farisa washaam si faris iyo shaam ay u furtaan waxaa kaloo shaqooyinkaa ka mid ahaa dee jeyshi usama rasuulku waa kii markii uu diyaariyey iyadoo ciidankaasi aan u duurin ama dagaalkii aan u qaadin waa kii rasuulku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ciidankaa diyaarintiisana waa dhammaystirayo sidii rasuulku ugu talagalay ayaa abubakarra uu u fuliyey as'ila maada facala abu bakrin lamaa marida abu muxuu sameeyey markii uu xanuunsaday maadaa facala muxuu sameeyey bacda an ashaara calayhi asaxaaba kadib markii saxaabadu ay kula taliyeen biistikhlaafi cumara in cumar lagu wareejiyo khilaafada mataa tuwufiya radia allahu canhu abuu bakar goormaa loo absaday ka muddatu khilaafati muddadii khilaafadu imise sano ayay ahayd halkaa waxay inoogu dhammaaday khilaafatu abi bakrin waxaynu si guud carabka u marin doonnaa khulaasadan kooban ee sheekhu inoo qoray oo soo khulaasaynaysa khilaafadii abi bakrin radi allahu canhu khulaasatu khilaafati abi bakrin radia allahu canhu wa siiratuh khilaafadii abubakar iyo siiradiisii iyo taariikhdiisii oo kooban khulaasadaa waxa weeye ku saabsan abu bakrin huwa cabdullaahi bnu abi quxaafa wulida waxa uu dhashay bacda anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dabadii bisanatayni wa ashhurin laba sano iyo bilo ayuu yacni ka dembeeyey u ka dhalasho dembeeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wamtaaza wuxuu ku soocnaa oo uu ku tilmaanaa bisuhuulati dabeecad wanaag wa xusni lmucaasharati iyo dad waxa weeye la dhaqan wanaagsan wa luطfi lmujaalasati iyo inuu ahaa nin ama saxaabi la fadhiisigiisa iyo la jooggiisuba u aad iyo aad u wanaagsanaayo la jeclaa washtaqala waxa uu ka shaqayn jiray bitijaarati ganacsi wa saxiba nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayuu la saaxiibo saaxiibuu la ahaa qabla albacati intaan la soo dirin ka hor ee nebiga aan laga dhigin walamaa bucita sala allahu calayhi wasalam rasuulka markii la soo dirayee loo waxyooday kaana abuubakrin abuubakar waxa uu ahaa awala man ciddii u horraysay ee aamana bihi rasuulka rumaysa min alrijaali ragga xaggooda wadacaa waxaa abuu bakar uugu baaqay asdiqaa'ahu raggii ay asxaabta ahaayeenna ila alislaami islaamnimadii ayuu ugu baaqay wa kaana waxa uu ahaa yashtarii mid soo iibsada alcabiida almu'miniina addoommaha mu'miniinta ee nimankii gaalada ahaa ee quraysh ay dhibaatada ku hayeen wayactiquhum waa xorayn jiray fii sabiili illahi ilaahay daraaddii ayuu xoraynayay iyo si ay u badbaadaan walamaa haajara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu magaalada madiine u hijroonayey raafaqahu waa raacay abubakar wa saaxibahu waanuu la saaxiibay fii ghasawaatihi duulaamadii rasuulku uu qaaday wa canhu weliba in badan buu rasuulka difaacay waxaja abubakar waa xajisiiyey bilmuslimiina muslimiintii fii sanati taasicati sanadii sagaalaad oo isaga ayaa ummadda xajka gudanaysay hoggaankeeda iyo taladeedaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dhiibay oo hogaaminayay wa sallaa bihim abubakar ummadda ayuu tukiyeye muslimiinta lamaa marida rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markii rasuulku uu xanuunsaday walamaa tuwufiya rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku markii uu geeriyooday loo oofsaday jazaca annaasu dadku waxay ka argagaxeen lifiraaqihi bixitaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo geeridiisa fa kaana abuu bakrin radia allaahu canhum abuu bakar waxa uu ahaa ajladahum kooda ugu adkaysiga badan ee sabirka iyo adkaysigaba waxa weeye ugu badnaa fatakhaduuhu waxay ka dhigteen markaa dadkii abuubakar qudwatan mid ay ku daydaan fi sabri xagga sabirka wathabaati iyo sugnaanta oo naxdintii iyo argagaxii ay ka qaadeen geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay arkeen abubakar oo adkaysanaya oo sabraya iyaguna waa ku daydeen wajtamaca alansaaru ansaar baa kulantay oo isu timi bacda wafaatihi sala allahu calayhi wasalam kadib markii rasuulku uu dhintay fii saqiifati bani saacida waxay isugu yimaadeen teendhadii waxa weeye loogu magacaabi jiray saqiifatu bani saacida waxaanay isugu yimaadeen limubaayacati sacad ibni cubaada inay baycada iyo ballanta iyo khilaafada muslimiintaba bayco kula galaan sacad bin waxa weeye cubaada oo odayaashoodii ka mid ahaa oo ansaare fa asraca almuhaajiruuna muhaajiriintiibaa waxay u dhaqsadeen ay degdegdeg ugu dhaqaaqeen ila saqiifati xaggaa iyo taandhada yataqadamuhum iyadoo uu hogaaminayo raggaa muhaajiriinta abuu bakrin wa cumaru wa abuu cubayda raggaasaa hormood ka ahaa muhaajiriinta wa bacda jidaalin bayna almuhaajiriina walansaar kadib markii dood dood dhex martay muhaajiriintii iyo ansaartii kadib ay ka doodeen cidda talada qabanaysa takallama abuu bakrin abuu bakar ayaa hadlay fabayana waxa uu caddeeyey fadla qurayshin quraysh iyo fadliga ay leedahay iyo inay mudan tahay in dadka waxa weye iyagu ay hogaamiyeen ummadda wa qaala lilansaari ansaarna wuxuu ku yidhi abuu radiitu lakum waxaan raalli idinka ahay axada haadayni rajulayni labadaa nin midkood inaad talada u dhiibtaanoo khilaafada uu qabto baycada la gashaan labada nin uu sheegayaana yacni cumara bna alkhaaabi wa abaa cubayda waa cumar bnu khaaab iyo abu cubayda labadaa inoo kala doora buu ku yidhi fabaayacahu cumaru cumar baa markiiba abuubakar baycadii la galay wa tabicahu alxaadiruuna dadkii kale goobta fadhiyana waa ku raaceen uma dakhala almasjida kadibna abubakr masaajidkii nabiga ayuu soo galayo fabaayacahu nnaasu dadkii baa baycadii la galay wa walu camalin haddaba shaqadii ugu horraysay ee bada'a bihi abubakrin abubakar uu ku bilaabay hogaaminta muslimiinta iyo shaqadii u horraysay waxay noqotay tasyiiru jeyshi usaama inuu socotiyo uu dhaqaajiyo uu diro ciidankii usaama uu hogaaminayey alladii kaasoo jahazahu nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulku uu diyaariyey qabla wafaatihi intaanu dhimanin ka hor liqaswi atraafi shaami si ciidankaasi ay ugu duulaan shaam darafyadeeda soo xigta xaggan jasiirat lcarab fashayacahu binafsihi abuu bakar ciidankaa isagaaba sagootiyey oo sii tabantaabiyey fa saara aljeyshu ciidankaasi waxa uu u dhaqaaqay ilaa ubna xaggaa iyo ubna waa halkii loo diraye wa rajaca ciidankaasi waa soo noqday daafiran xaalu yahay mid soo guulaystay wartada waxaa ridoobay mucdamu lqabaaili qabaa'ishii iyo reerihii carbeed intoodii badnayd bacda wafaati nabiyi sala allahu calayh wasalam kadib markii rasuulku uu dhintay walam yabqa maba hadhin oo islaamnimada kuma hadhin ilaa ahlu makkata waalmadiina ree maka iyo ree madiine mooyaane wa qaliilun min hayrihim iyo in yaroo dadyawgii kale ah fajahaza abuu bakrin abuu bakr waxa uu diyaariyey aljuyuusha ciidamadii faqaatalahum kuwaa ridoobay buu la dagaalamay faqaatalathum dheh ciidankaasi waxay la dagaalameen kuwaa ridoobay wantasarat calayhim ciidamadaasna waa ka guulaysteen markaa murtadiinta wa fi sanati haaniyata cashrata sanadii labiyo tobnaad jahaza abuu bakrin waxa uu diyaariyey jayshayni laba ciidan ama laba guuto oo ciidamadii ka mid ah lifatxi lciraaq si ciraaq ay u furtaan axaduhumaa labadaa ciidan midkood biqiyaadati khaalid ibni lwaliidi waxaa hogaaminayey khaalid bin lwaliid wa amarahu waxa uu amray abuu bakar bifatxi ljanuubi in ciidankaa khaalid uu hogaaminayaa ay weeraraan ay duulaan ku qaadaan oo ay furtaan ciraaq dhinaceeda koonfureed wathaani ciidanka labaad biqiyaadati ciyaad bni hanamin saxaabigii la odhan jiray ciyaad binuqunminna wuu idiin qorayaa kitaabku laakiin waxay dabtinayaan kutubta badankoodu ciyaad binuqanam ayaa waxa weeye isna rasuulku uu diray ciidan waxaan leehay abubakar uu diray waa ciidankaa uu hogaaminaye wa amarahu waxaanuu abubakar amar ku siiyey bifatxi shamaal iyaguna inay furtaan weerarka iyo duulaankana ku qaadaan waxa weeye ciraaq dhinaceeda waqooyi fa saara khaalidun khaalid ciidankiisii waa dhaqaajiyey wa qaabala waxaanuu ka hortegay jeysh alfursi nimankii reer faris ciidankoodii wa qatala waxaan u dilay hurmusa ninkii hurmus la odhan jiray qaa'idahum hogaamiyahoodii weeyaane waa ninkii ciidanka watay wa dalla sanatan wa shahrayni sannad iyo laba bilood baa waxa uu ahaa khaalid yacni mid ku sugnaa deegaanada iftataxa fiiha kaiiran isagoo furtay in badan oo ka mid a min buldaani lfursi nimankii reer faris deegaanadii ay ka talinayeen ahamuhaa dhulalkaa waxaa ugu muhiimsan alxiiratu magaaladii xiira loo odhan jiray faahfaahinteedun soo marnay sidaa awgeed waan dul marayna unde uma dabeetana saara bijeyshihi ciidankiisiibaa khaalid la dhaqaajiyo waa kaxaystay ilaa shamaali lciraaq ciraaq dhinaceeda waqooyi waa markii uu ka faraxashay dhinaca koonfureed ee uu furtay fa saacada wuxuu caawiyey oo gurmadu u noqday ciyaada bni hanamin ciyaada bna hanamin oo haddee saxaabigii kale ee isaguna waxa wey wata ciidankaa kale ee loo diray dhinaca waqooyi cala alfatxi furashada dhulka la furanayo ayaa waxa weeye uu dee waxa weeye kala qeyb qaatay wa fi sanati haaliata cashra min alhijra sanadii saddex-iyo tobnaad ee hijrada jahaza abubakrin bakrin waxa uu diyaariyey arbacata juyuushin afar ciidan qaybood ama afar guuto lifatxi shaam si ay shaam u furtaan fa jamaca hiraqlu waxaa markaa isna urursaday ninkii hiraqli la odhan jiray waa maliku ruume nimankii reer ruum boqorkoodii aljuyuusha ciidama ayuu diyaarsado u urursaday lisaddiha si ciidamada muslimiinta uu horjoogsado faijtamaca almuslimuuna muslimiintu waxay isku urursadeen fil yarmuuki meesha yarmuuk la yidhaahdo wa talabuu min abi bakrin abuu bakar bay ka codsadeen almadada gurmad inuu usoo diro fa arsala ilayhim abuu bakar waxa uu usoo diray khaalida bna alwaliid ayuu u soo diray falamaa wasala markii uu soo gaadhay khaalid ilalyarmuuki meesha yarmuuk la yidhaahdo wa macahu casharatu aalaafin iyadoo ay la socon toban kun oo nin araada almuslimuuna muslimiintii markaa waxay damceen qitaala ruumi nimankii reer ruumi inay la dagaalamaan mutafariqiina iyadoo guuto weliba gaarkeeda ay ula dagaalamayso ilaa afar ciidanay ahaayeene afartii qaybood ama afartii guuto in aag weliba sidiisa un u dagaalamo ayay marka hore dooneen fa nasaxahum khaalid arrintaa waa kala teliyey wa bayana lahum waxaanuu u caddeeyey anna annasra guushu iyo in la guulaystaa yatawaqafu inay ku xidhan tahay cala alitixaadi midnimada fa sallamuuhu khaalid bay u dhiibeen ciidankaasi iyo dhammaan guutooyinkii kala duwanaaba biqiyaadati aljeyshi ciidanka hogaamintiisa fa hajama cala ruum khaalid ciidankii markii uu diyaariyey si fiican tartiibtiisana uu u wanaajiyey ee uu u habeeyey ayuu weerar ku qaaday nimankii reer rom xataa hazamahum ilaa uu jabiyey wa qatala minhum oo uu ka dilay aluluufa kumanaan wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa ka shahiiday alaaatu aalaafin minhum waxaa ka mid ahaa cikrimatu bnu abi jahlin wa fii ahnaai lqitaali haddaba intii dagaalku uu socday ee dagaalkuba waxa weye aan u dhammaan warada waxaa yimi kitaabun kitaab iyo warqad min almadiinati magaalada madiine ka timi biwafaati abi bakrin warqadaasoo xambaarsan war odhanaya ama tilmaamaya abubakar inuu geeriyooday wa khilaafati cumara iyo cumar in loo dhiibay khilaafadii wa casli khaalidin iyo khaalid xilkii in laga qaaday iyo hogaamintii waxaweye ciidamada wa tawliyati abi cubayda iyo in taladii ciidanka lagu wareejiyey waa ciidankaa shaam ka dagaalamaye waxa weeye abu cubayda fakatama alkhabara warkii fakatama alkhabara warkii waa qariyey xataa tama nasr ilaa guushii ay dhammaystirantay oo markiiba dee khaalid warka kumuu soo dhex tuurin ciidamada abubakar geeridiisa iyo khilaafadiina cumar qabtay in khaalid laftiisa xilka laga qaaday abu cubaydana lagu wareejiyey yani waa warqad xambaarsan qodobo aada u culculuso xilligaa dagaalkuu socdo haddii la sheegi lahaa laga yaaba inay xoogaa caqabad keeni lahayd sidaa awgeed baa waxa weeye aanu sheegin walamaa marida abuu bakrin radia allahu canhu abu bakar markii uu xanuunsaday istashaaro saxaabata saxaabada ayuu kala tashaday fi istikhlaafi cumar radi allahu canhum cumar in khilaafada loo dhiibo fa ashaaruu calayhi waxay kula taliyeen bitawliyatihi inuu xilka ku wareejiyo ama uu magacaabo fa kataba lahu cahdan wuxuu dabeeta u qoray waxa weeye cahdi iyo ballan bilkhilaafa kula ballamay inuu isagu umada hogaamiyo uma tuwafiya waxaa markaa uu dhintay uu geeriyooday abu abubakare eh, sanata athaliata casharata min alhijra sanadii saddex tobnaad ee hijrada wadufina waxaa lagu aasay bijiwaari nabiyi sala allahu aleyh wasalam wa muddatu khilaafati muddadii khilaafada uu hayina sanataani wa cashru layaalin laba sano iyo toban habeen bay ahayd wa cumruhu da uu ku geeriyoodayna alaaatan wa situuna sana waxay ahayd saddex iyo lixdan sano marka khulaasadani de waa cashirkii aanu soo wadnay uun khulaasadiisa wax cusubi kuma jiraan sidaa awgeed baynu carabka un marinay wa ilaahuna nagtafii wsl اllahuma wslm wbaarak cla nabiyina mxamadi wcla alihi wsaxbihi wslm tasliima kaira